وقري الدنيا ذاك عيل وبحر ما نقول ورتيبه

ficil loo bogay dadkalow wanaagsane wacantiisii loo bogay hareygii wadnaayo aduu walwaal aagi jire gawadeeku

halki waalid igu dhalay halku waalid igu dhalay malow wanaagsaniyo waxaytiinoogoge gaarigii wadnaayiyo adulaal arag sire yawateed kusoo bara wanaagsani waxaytiinoogoge wanaagsani waxaytiinoogoge daa'irigii wadhaayo aduwal walaala dhisideeya waxee ku soo baraa diloobu wadnaayo adi walwalaal aragtide ka dhahood taaginood ilawabsan noloshkoon wayga kaadusagaao wabanhayo jeeraan wadka kahood taaginood ilaabka noo joon wayda kaadikadao arrin wayda maahe waribaxayna moode arrin wayda maahe waribaxayna moode ayaa wardigaaxoog